الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب حرمة الأكل والشرب للصائم في نهار رمضان wuxuu baabu yahay xurmati اlakli waاshurbi xaaraamnimada in wax la cuno oo wax la cabo ama xaaraamnimada cunnada iyo cabitaanka lisaa'imi qofka saa'imka ah ay xaaraam ka yihiin fii nahaari ramadaana bisha ramadaan dhexdeed halkan waxaan ka gelaynaa mubdilaatu sawm waxyaabaha soomka buriya iyo waxyaabaha dadka qaar ay moodaan inay soomka burinayaan oo aan soomka burin labada qayboodba abwaabta aan akhri doonno ayay ku sugan yihiin waxaana labada mas'alo horeeya midda hore oo ah waxyaabaha soomka buriya soomka waxyaabaha buriya waxaa ka mid ah alaklu washurb in qofku wax cuno waxna uu cabo fii nahaari ramadaan caamidan asigoo markaa u qasdaaya kelimaddaa caamidan waa shardi laasima maxaa yeele haddii uusan camdi ahayn ee qofka uu wax cuno wax cabo naasiyan asagoo hilmaamsan soomkiisu waa saxiix waana noo imaan doontaa masaladaas baabkaani marku wuxuu ku saabsan yahay cunid iyo cabitaan in qofka sooman ay xaaraam ka tahay fii nahaari ramadaan bisha ramadaan maalinkeeda ilaan ramadaan habeen iyo maalin buu leeyahay waxa cunnada iyo cabitaanka la diidaayo waa fii nahaari ramadaan amaa habeenka fakuluu washrabuu cuna oo caba buu yidhi allah subxaana wa tacaala habeenka waxaa la cunaya waana la cabaya waa jaa'is laakiin fii nahaari ramadaan alaklu washurbu waa xaaraam qofka sooman waa ka xaaraam qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wakuluu washrabuu cuna oo caba xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri ثuma atimu الصiyaama ilى اlleyl wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyad alla wuxuu leeyahay subxaanaه wa tacaala cuna oo caba ilaa uu ka caddaanayo alkhayط اlabyad min alkhayط اlaswad oo ah min alfajri min alfajri waa lilbayaan yacni waaga dilaaciisa ilaa waagu uu dilaaco cuna oo caba cunitaanka iyo cabitaanku ilaa goormuu soconayaa ilaa طuluuci اlfajri ilaa waaga uu dilaaco ilaa fajr ilaa طuluuci اlfajri الsaadiq uma markaa kadib markuu waagu dilaaco atimu siyaama soomka dhammaystira ila leyli ilaa habeenkii soomka dhammaystira oo min bacdi طuluuci اlfajri ilaa guruubi shamsi ha la soomo wa yaan wax la cunin oo wax la cabin ila leyli ilaa habeenkii laga gaarayo yacni waa ilaa qoraxdu ay ka dhacayso marka waagu markuu dilaaco ilaa qoraxdu ay ka dhacayso waa maalinkii maalin oo dhan cuna iyo cabitaan xaaraam wey qofka sooma waa ka xaaraam can ibni cumar radia allahu canhuma ana nabiya salى allahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yihi nebigu calayh الsalaatu wasalaam inna bilaalan yu'adinu billeyl bilaal wuxuu addimayaa eh, wuxuu addimayaa billeyli habeenki bilaal adinkiisa habeenuu dhacaya fakuluu cuna hadduu bilaal adimo cunadii cabitaanka ah ka go'ina fakuluu cuna washrabuu caba xataa tasmacuu ilaa aad maqashaan adaana ibni maktuum ibnu maktuum adinkiisa ilaa aad maqashaan cuna oo caba ibnu maktuum goormuu addimi jiray wuxuu addimi jiray aladaan aلthaani addinka labaad ee salaatulfajri ayuu addimi jiray wuxuuna addimi jiray markii la yidhaahdo waagu waa dilaacay asbaxta asbaxta nin indhoolaa buu ahaa radia allahu can markii la yidhaahdo waagu waa dilaaco waagu waa baryey markaasuu addimi jiray marka nebiga sala اllahu alay slm wuxuu leeyahay cuna oo caba ilaa aad maqashaan addinka ibnu maktuum xadiidkaa marka wuxuu deliil u yahay haddii adinka ibnu maktuum la maqlo cunno cabitaan ma la sii wadayaa maya alaklu washurbu markaa xaaraan bay noqonaysaa halkaasaana xadiidka laga deliishanaya cunitaanka iyo cabitaanku wuxuu soconayaa ilaa adinka cabdullaahi ibnu maktuum uu dhacayo hadduu adinka cabdullaahi ibnu maktuum uu dhaco radia allaahu canh ama markuu bilowdo alaklu washurb xaaraamu waa go oo markaa waxaa ay noqonaysaa uma atimu siyaama ila leyl soomkaa la dhammaystiraya ilaa habeenkii waa la soonaanaya xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanayaa aadaanulmu'adin in la ictimaadayo fi siyaam wa fi liftaar labadaba markii la soomayo iyo markii la afurayo labadaba waxaa loo cuskanayaa aadaanulmu'adin mu'adinka adinkiisa maxaa yeele nebiga sala allahu alay slam wuxuu leeyahay xataa tasmacuu aadaana ibni maktuum adinkaas haddaad maqashaan cunadii cabitaanka go-awga waa xadiidka laga qaadanaya marka mu'adinka adinkiisa in la ictimaadaayo oo lagu soomayo hadduu dhaco adinka salaat alfajri haddii maqribka uu adimana waa lagu afuraya adinkiisa marka alaklu washurbu waa min muftiraati الsiyaam waa min yani waa min mubطilaati الsiyaam waxyaamaha soomka burinaya ayay ka mid yihiin alakl washurb in wax la cuno oo wax la cabo alaklu washurbu waxaa soo gelaya maa fii macnaahumaa wixii la macno ah alaklu washurb ama istaagaya maqaamu اlakli washurb wax alla wixii booskii cunno iyo cabitaan istaagaya waxay la mid yihiin alaklu washurb oo way afurinayaan qofka soomkiisa waa ku buraya hadduu isticmaalo waxyaabaha istaagaya maqaamu alakli washurbi waxaa ka mid ah almuqadiyaat faleembooyinka faleembooyinka soonka waa buriyaan qofku markuu cunnada cuni waayo beddelkeeda maxaa la siiyaa faleen baa la siiyaa faleembadaasina wuxuu uga kaaftoomayaa can alakli washurb cunno iyo cabitaankii muddadaas uu jiran yahay ama cunnada uu qaado waayo faleen baa la suraya faleembadu soomka way burinaysaa waxay ka mid tahay ama ay noqonaysaa xukmu اlakli washurbi ayay xukunkeedu noqonaysaa baabu maa jaaءa fi اljimaaci wuxuu baabu yahay wixii galmada ku yimid fii nahaari ramadaan maalinka ramadaanka dhexdii qofka inuu xaaskiisa u galmoodo fii nahaari ramadaan wuxuu ku yimid ayuu baab u yahay can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi jaaءa rajulu ilى اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam nin baa nebiga u yimid salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu yidhi halagtu yaa rasuula allah rasuulki ilaahay waan halaagsamay qaala nebigu wuxuu yidhi wamaa ahlakak maxaa ku halaagay qaala wuxuu yidhi waqactu calaa imra'atii xaaskayga ayaan ku dhacay fii ramadaana ramadaan dhexdii qaala wuxuu yidhi hal tajidu ma helaysaa maa tuctiqu raqabatan qoor waxaad ku xorayso qaala wuxuu yidhi laa maya qaala wuxuu yidhi fahal tastatiicu ma awooddaa an tasuuma shahrayni mutataabicayn laba biloo xariira inaad soonto qaala wuxuu yidhi laa maya qaala wuxuu yidhi fahal tajidu ma helaysaa maa tudcimu sittiina miskiinan lixdan miskiin wax aad ku quudiso qaala wuxuu yidhi laa maya qaala uma jalasa kadib nebigu waa fadhiistay uma jalasa kadib ninku waa fadhiistay waa ninkii saa'ilka ahaa fa utiya nebiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loola yimid bicaraqin fiihi tamrun bicaraqin dembiil ayaa loola yimid fiihi tamrun tamri ay ku jirto fa qaala wuxuu yidhi tasadaq bihaadaa kan sadaqaysa buu yidhi qaala wuxuu yidhi afqara mina yacni dad annaga naga faqiirsan miyaan ku sadaqaysanaynaa rasuulka ilaahayo famaa bayna laabatayhaa labada jaanib dhagaxda ka xigta magaalada maka laabatayhaa waa tahniyatu laaba allaaba waa alxara alxarana waxaa la yidhaahdaa waa dhulka dhagaxda madmadow u saaxiibka ah alxara waa ardun daatu xijaaratin suud waa dhul u saaxiiba dhagax madow marka maa bayna laabatayha magaalada madiine waxay u dhaxaysay oo labada jaanib ka xigay dhul dhagaxdiisu ay madowda oo dhul dhagax madow leh ayaa labada jaanib ka xigay marka wuxuu leeyahay magaalada madiina labadeeda jaanib uma dhexeeyo kuma sugna ahlu beytin labadeeda jaanib inta u dhaxaysa kuma jiro ahlu beytin ahlu beyt axwaju ilayhi minaa annaga nooga baahi badan timirtan yaan siinayaa wuu rasuulka ilaahayo madiinaba lagama helo qoys annagoo kalea oo uga baahi badan timirta nooga baahi badan timirta fadaxika الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebiga calayh الsalaatu wasalaam waa qoslay xataa badad anyaabuh ilaa micyadiisu ay soo muuqdeen uma qaala kadib wuxuu yidhi idhab tag faadximhu ahlak reerkaaga quudi wey qoyskaaga sii muttafaqu calayhi xadiidu abi hurayra radia allahu canh wuxuu daliil u yahay aljimaac fii nahaari ramadaan inuu soomka burinaayo qofka hadduu xaaskiisa u galmoodo fii nahaari ramadaan soomka waa ka burayaa waxaana soomka burinaaya galmadaas ou xaaskiisa u galmoonayo fii nahaari ramadaan waxaana arrintaasi ka dhalanaya kafaaro kafaaradaas waxaa ugu horeeya inuu qoor xoreeyo qoor xoreeyo macnaha qof addoona inuu xoreeyo wey hadduusan heli karin waa inuu soomo laba bil oo xidhiira haddii uusan heli hadduusan awoodi karin laba bil oo xidhiira inuu soomo waa inuu lixdan miskiin quudiyo wey kafaaradanna waa cala tartiib ma aha cala takhyiir yacnii khiyaargelin ma ah in la leeyahay mid walbaa midaad rabta kala imow ma ah laakiin waa cala tartiib oo macnaheedu waxaa waaye adoo midda hore heli kara midda labaad lagaa aqbali maayo adoo midda labaad heli kara tan saddexaad lagaa aqbali maayo marka waa cala tartiib abu hurayra radia allahu canhu wuxuu yidhi nin baa wuxuu u yimid nebiga sala allahu caleyh wasalam ninkaan lama sheegin magaciisa markaasuu yidhi waan halaagsamay rasuulka ilaahayo halagtu yaa rasuula allah waxaa laga qaadanayaa qowluhu halagtu yaa rasuula allah inay dunuubtu ay dunuubtu inay tahay halaag inay tahay macsiyada iyo dunuubtu waa halaag maxaa yeele qofka waxay u sababayaan inuu halaagsamo walidaalika markuu yidhaahdo rasuulka ilaahayu halagtu nebiga muusan dhihin maadan halaagsamin ma dhihin ee wuxuu yidhi wamaa ahlakag maxaa ku halaagay markaasuu yidhi xaaskaygaan ku dhacay fii nahaari ramadaan idan waa nooc min alhalaag maxaa yeele waa macsiyo dembi waay fii bacdi riwaayaat waxaa ku jirtay inuu yidhi ixtaraqtu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo waan gubtay waxaana riwaayaddaas laga qaadanayaa dunuubtu inay qofka gubayso dunuubta qofka waa gubaysaa walidaalika qofka caasigaa waa qof wejigiisu madow yahay wejigiisa waxaa saaran dulli qofka caasiga waxaad mooddaa wejigiisa yacnii inuu yahay sida dhari gubtay oo kale wejigiisu u kaanayaan waxa wejigiisa sidaas u dhigayana waa kulaylka iyo xaraarada ay leedahay macsiyada iyo dunuubta macsiyadu waa halaag macsiyadu waa mid qofka gubaysaba saxaabigan marku wuxuu yidhi rasuulka ilaahay waan halaagsan hadalkaas wuxuu tusinaya inuu aad uga xun yahay wixii ka dhacay arrintii ka dhacday inuu aad uga xun yahay nebiga calayh salatu slam wuxuu yidhi wamaa ahlakak maxaa ku halaagay sababu halaakihi waa sheega wuxuu idhaahdee waqactu calaa mra'atii fii ramadaan xaaskayga ayaan ku dhacay waqactu bimacnaa waa u galmooday wey waa jimaaci qaala wuxuu yidhi nebigu alay slat slam hal tajidu maa tuctiqu raqabatan ma helaysaa waxaad qoor ku xorayso wuxuu ku jawaabay maya ma heli karo wuxuu yidhi ma awooddaa inaad soomto laba bilood mutataabicayni oo xidhiira shardigu waa atataabuc laba bilood oo xidhiira w labada bilood oo xidhiirka ah lama ogola inaad maalin ka mida afurto muddadaasi haddii aad afurto labadaa bilood gudahood maalin ka mid ah waa soo bilaabaysaa labada bilood kow waad ka soo bilaabaysaa ilaa licudrin ilaa inaad cudurdaar u afuraysa markaa mooyaane cudurdaarka u afuri karta waxaa ka mid ah maalan qofku inuu xanuunsado waxaa ka mid ah in maaragtay labadaa bilood gudahood ay ku soo aaddo maalin ciida ciidulfidri ama ciidul adxaa maalmaha ciidda lama soomo qofkii soomana soom ka ansixi maayo ma la aqbalayo maalinkaas soomkii la soomo maalmaha ciidda sidaa darteed wuxuu ku qasban yahay inuu afuro xataa hadduu soomo soomkaasi waa hayru maqbuul ma ansaxayo marka wixii cudurdaara waa macduur laakiin shardigu waxa waye laba bilood oo xiriira inuu soomo wuxuu yidhi ma awoodi kara laba bilood oo xidhiira inaan soomo rasuulka ilaahayo wuxuu yidhi ma awooddaa waxaad ku quudiso ama ma heli kartaa waxaad ku quudinayso lixdan miskiin kafaaradan waa kafaaratu ljimaac kafaarada galmada fii nahaari ramadaan waa kafaaradan wey saddexdan arrimood midda uu awoodi karouna samaynaya waana calo tartiiba midda koowaad asoo heli kara tan labaad uma gudbaayo masaakiin lixdana waxaan siiyana ma haayo buui ninkii waa fadhiistay rasuulkuna waa ka aamusay sala allahu calayhi wasalam kadib nebiga waxaa loo keenay dembiil timira dembiil ay timiri ku jirtaa rasuulka loo keenay sala allahu calayh wasalam markaasuu yidhi tasadaq bi haada kafaaratu اljimaac iskaga bixi timirtan macnaha lixdankii miskiin sii ilaan timirtu waa طacaam cunno lixdankii miskiin ku quudiyaa la timirtan timirtii baa damac ka galay oo wuxuu yidhi magaalada madiine cid annaga naga liidata rasuulka ilaahay umaba joogaan buu yidhi yaan siinayaa aniga oo iga liita riwaayadaha qaar waxaa ku jirta inuu dhaartay oo yidhi fawallaahi maa bayna laabatayha ahlu beytin axwaju ilayhi mina dhaartaasna waxaa laga qaatay calaa danni raajix inuu qofka ku dhaaran karo yacni wuxuu u malaynaya malo raajixa la ah yaqiin ma ah waa danni raajixa ah, haddana maca daalika waa uu ku dhaartay nebiguna sala allahu alay slam ma dhihin maadaama aadan yaqiin haynin ha dhaaranin ma dhihin danniga raajixa ah qofka waa ku dhaaran karaa markuu yidhi magaalada madiine cid annaga naga faqiirsan kuma noola ee yaan siinaa rasuulka ilaahayo macnaa annagaa u baahan wey nebigu waa qoslay sala allahu calayhi wasalam xataa badad anyaabu fi shamaa'il almuxamadiya hadda ka hor waxaan ku soo marnay daxiku nebiyi sala allahu calayh wasalam inuu ahaa atabasum dhoolla caddaynuu u badnaa mararka qaar way dhici jirta marka inuu toos u qoslo haddii ay jiraan wax keenaayo qosolkaas ama ka qaalib noqda nebiga sala allahu calayi wasalam laakiin sida qaalibka ah qosolkiisu dhoola caddayn ayuu ahaa markaasuu yidhi idhab fa acimhu ahlak orod oo la tag buu yidhi ehelkaaga quudi oo sii timirta taa macnaheeduma waxa waaye kafaaradii waa ka dhacda miyaa ninkan culammadu waa isku khilaafeen qaar waxay yidhaahdeen qofka haddii uu waayo wuxuu kafaaro iskaga bixiyo kafaaradu waa ka dhacaysa oo ninkan saxaabiga ah waxay yidhahdeen kafaaradu waa ka dhacday laakiin jumhuur jumhuurulculamaa waxay leeyihiin kafaaradu ma dhacayso hadduu qofku awoodi waayana waa fi dimma waa deyn lagu leeyahaw markuu awoodi karowna iska bixinaya ninkan saxaabigaana nebiga sala allahu calayhi wasalam timirta wuxuu u siiyey baahidii markaa haysa laakiin kafaarada maalinkuu heli karo inuu bixiyo ayaa laga rabay sidaasaana saxiixo kafaaradu waa fi dimma markuu awood u yeeshowna bixinayaa waa dayn lagu leeyahay wa daynullaahi axaqu an yuqdaa deynta ilaahay subxaana wa tacaala ayaana ku xaqnimo badan in la gudo oo la bixiyo marka waa in deyntaas uu iska bixiyo qofkii lagu leeyahay hadduu markaas awoodi karana waa bixinayaa hadduusan awoodi karinna markuu awoodi karo ugu horrayso waa inuu iska bixiyo waxaa xadiidkan ku sugan mas'alo kale masaladaasina waxaa waaye ninkan nebigu calayhi salaatu wasalaam kafaaro u diray xaaskiisa ou ninkaani uu u galmooday ayada kafaaro lagama rabo miya culammadu waa isku khilaafeen oo qaar waxay yidhahdeen kafaaro waa laga rabaa qaarna waxay yidhahdeen kafaaro lagama rabo kafaarada ninka keliya laga rabaa qolada tidhi kafaarada ninka keliya laga rabaa xadiidkan daahirkiisay deliishadeen oo waxay yidhaahdeen rasuulka sala allahu alay slam muusan dhihin gabadhuna kafaaraha bixiso ee kafaaradii ninku buu ku wajahay qoor ma xorayn kartaa laba biloodoo xidhiira ma soomi kartaa lixdan miskiin ma quudin kartaa warkaasoo dhan ninkuu ku wajahnaa gabadhina ma soo hadal qaadin rasuulka sala allahu alay wasalam qaacidaduna waxay sheegaysay تأkhiiru الbayaani can waqti الxaaja laa yajuusu caddaynta xaqa la caddeeyo in la dibdhigo wakhtigii loo baahnaana laga dibdhigo nebiga uma bannaana salى اllahu عalayhi wasalam oo waxaa ku waajiba in wakhtigii loo baahan yahay uu nebigu caddeeyo salى اllahu alay slam haddana waqtulxaaja la joogaa bay yidhahdeen oo gabadhaani galmadii ayay waxay la samaysay maca zawjiha ninkeeda maciisa haddii la yidhaahdo marka gabadhaani kafaara ku waajibaysay waxay yidhahdeen waxaa ka dhalanaysa maadaama uusan nebigu ka hadal nebiga calayi salatu slam arrintii in loo baahnaa inuu ka hadlo inuu ka dibdhiga wakhtigeedii saasna ma bannaana qolo dariiqaasay mareen bacdulculamaa waxay leeyiin gabadha kafaara waa laga rabaa laakiin nebiga calayi salatu slam wuxuu mar walba u jawaabayay ciddii su-aal weydiisa qofkii saa'ilka ahaa ee su-aasha keensaday ayuu nebigu u jawaabay sala allahu calayh wasalam jawaabta uu ninka nebiga siiyey calayh salaatu wasalaamna waa mid gabadha ku wajahmaysa laakiin ninkaa lagu bilaabay hadday gabadhu marka raalliye ay tahay bimacnaa hadday raalli ku tahay galmadaasi ay ku qanacsanayd ayaduna ay soonnayd ayaduna ay soonnayd labadoodana ayagoo isla og raallina iskaga ah ay galmadaas sameeyeen gabadha kafaaro waa laga rabaa sida ninka looga rabo ilan waa mukalafa sida ninku uu mukalaf u yahay laakiin waxaa dhici karta ninka inuu xaaskiisa u galmoodo ayadana wax kafaaraa aan lagu yeelan asigana kafaaro lagu yeesho goormay noqon kartaa sidaas in ayada kafaara lagu yeesho asiga kafaaro lagu yeesho ayadana aan lagu yeelan maalan gabadhu hadday muurdica tah ee ilma nuujinayso waxaa u bannaan soo inay afurto fii nahaar ramadaan ayadoo waa muftir waa afuranta ayadoo afuran sharciguna u ogolaado inay afurtay inay afurto hadduu u galmoodo ayada kafaaro miyaa laga rabaa ayadu maba soomana laakiin kafaarada asigaa laga rabaa kafaaradaana waxay ku dhacaysaa qofka asigoo sooman xaaskiisa u galmoodo laakiin hadduusan soomanayn asoon soomanayn fii nahaari ramadaan ou xaaskiisa u galmoodo kafaaro ma lagu leeyahay wax kafaaraa laguma laha madalan waa musaafir musaafirkana waxaa u bannaan inuu afuro faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatun min ayaamin ukhar sharciga u oggolaaday inuu maalmo kale soo qalleeyo asoo musaafir ah ayuu xaaskiisa u galmooday laa kafaarata calayhi wax dembiya ma laha qofkaasi soonkiina uusa maalinkaa afurnaana waa miduu soo qallayn doono fa ciddatu min ayaamin ukhar wa maalinkaa soonkiisa waxaa la mid ah hadduu jiran yahay ou xaaskiisa u galmoodo asoo afuran fii nahaari ramadaan limaradin laa kafaarata calayhi waxaa la mid ah haddii xaaskiisa uu galmoodo markuu afuray fii nahaari ramadaan maalan waa ma yacni markaa wuu soomanaa maalinkii dhexdiisuu afuray muu bannaan tahay inuu afuro asan wax cudurdaara lahayn fii nahaari ramadaan ma bannaana baabkii waa soo marnay waciidka arrinkaa ku soo arooray qofku inuu afuro fii nahaari ramadaan asoo awoodi kara inuu soomo laakiin waaba dhacdo macsiyadaasuu ku dhacay markuu u bareero inuu afuro afuro kadib ayuu xaaskiisa u galmooday ma soomanaa qofkaasi markay galmadu ku dhacaye ma soomanayn waa dembiile inuu afuro aafin buu ku yahay maalinkaas uu afuray beddelkeedana waxaa waajiba inuu soo qalleeyo laakiin laa kafaarata calayhi kafaarada waxaa lagu leeyahay marka waxaa waaye qofka xaaskiisa u galmooda fii nahaari ramadaan wahuwa saa'im maalinka ramadaan hadduu xaaskiisa u galmoodo asigoo sooman markaasaa kafaaradan ku waajibaysaa marka aljimaac fii nahaari ramadaan waa min mubdilaati الsiyaam waxyaabaha soomka burinaaya ayay ka mid tahay baabu akli الnaasi wa shurbihi laa yufadiru wuxuu baabu yahay akli الnaasi wa shurbih cunitaanka midka hilmaamay iyo cabitaankiisu laa yufadiru ma afurinayo cunitaankaasi cabitaankaasi soonka ka afurin maayo qofkan laakiin waa annaasi annaasi maxaa ku baxaya almutacamid midka u qasdaaya kaas waa soo marnay soomkiisu waa buraaya laakiin hadduu hilmaamsan yahay ma afurayo can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam man nasiya qofkii hilmaama wahuwa saa'imun asigoo sooman faakala cuna ow shariba ama cabba falyutima sowmahu soomkiisa ha dhammaystiro fainamaa acamahu allahu wasaqaah maxaa yeelay allah allah subxaana wa tacaala ayaa quudiyey wasaqaahu ilaahay ayaa waraabiyey muttafaqun calayh qofka waa qof ilaahay subxaana wa tacaala quudiye ilaahay waraabiyey man nasiya wahuwa saa'imun qofkii hilmaama xaaluu yahay mid siya sooman wahuwa saa'imun waa jumla xaaliya qofkii hilmaama xaaluu yahay mid sooman fa akala cuna asagoo hilmaamsan aw shariba ama caba asagoo hilmaamsan falyutima sawma sowmkiisa ha dhammaystiro fainamaa acamahu اllah maxaa yeeley qofkaas ilaahay ayaa quudiyey wasaqaahu allah waraabiyey subxaana wa tacaala xadiidkan marka wuxuu deliil u yahay haddii qofka asoo hilmaamsan wax cuno soomkiisu waa saxiix soomkiisana waa sii wadanaya waa dhammaystiranayaa wax qadaa oo lagu leeyahana ma jiraan maalinkaa soomkiisa waa soom saxiixa wa hadduu cabo asoo hilmaamsanna waa la mid haalibanna dadku waxay ku dhacdaa arrinkaas ramadaanka bilaawgiisa ah, bisha ramadaan markay bilaawga tahay u badan taha ilan waxaa laga soo baxay maalmo wax la cunaayo o wax la cabaayo maalinka koowaad iyo maalinka labaad maalmaha ugu horraysa qofku ishilmaamaya waxaa laga yaabaa inuu galaas biyaa cabo asoo sooman isna ogeyn ama uu wax cuno asigoo sooman fa innamaa acamahu اllahu wasaqaa qofkaasi hadduu dhargo markuu dhargo kadibna uu soo xasuusta inuu sooman yahay soomkiisuu iska sii wadanaya wax lagu leeyaho dembiyana ma jiraan dembina ma lahan soomkiisuna waxba u dhibi mayso laakiin waxay culimmadu isku khilaafeen haddaad aragto qofkaasoo wax cunaaya wax cabaaya ma ka celinaysaa mase waa u daynaysaa matalan waxaa aragtay fii nahaar ramadaan qof cunnadii cunaaya adigana waxaad xasuusantahood og tahay inay ramadaan tahay adiga ma hilmaamsanin laakiin ninkan waa hilmaamsan yahay hortaaduu cunnadii ku cunayaa ama hortaaduu biyaha ku cabayaa ma waxaad leedahay war waa soome maxaa kugu dhacay biyaha jooji iyo cunnada mase waxaad leedahay ilaaha quudiyo waraabiye ka aamus ha dhargee uga leexo ilaa uu ka dhargo culamada qaar waxay leeyiin waa laga celinayaa waxay leeyiin waa laga celinayaa oo maadaama uu hilmaamsan yahay in la cuno oo walcabana aysan sharci ahayn waa min baabi inkaari lmunkar yihaan waa laga celinayaa yuusan asiga hadda munkar fii xaqihi noqon maxaa yeele saada dembi ka soo gaari maayo laakiin qofka arkaaya wuxuu ogyahay inay qalad tahay qofkaana qaladkan uga dhacay min baabi nisyaan ou hilmaamsan yahay qolo kalena waxay leeyihin maya waa ka leexanaya maxaa yeele fa inamaa acamahu اllahu wasaqaah maxaa uga hor istaagaysaa qof ilaahay quudinayo oo ilaahay u waraabinayo subxaana wa tacaala soomkiisana saxiix iyo waxba uusan u dhimayn ha laga leexday leeyahy ma soo gelaysaa ama ma loogu cudur daarayaan binnisyaan qofka inuu xaaskiisa u galmoodo fii nahaari ramadaan mas'aladan miyay la mid tahay mase way ka duwan tahay culummadu way isku khilaafeen laakiin sida saxiixa waa la mid qofkan waa soomanaa xaaskiisu u galmooday asigoo u malaynaya inay tahay maalmihii caadiga ahay aan la soomanayn ayaduna waa la mida maalan way hilmaamsaneen labadoodu waa hilmaameen in nahaan ramadaan la joogo markuu xaaskiisa u galmooday kadib ayaa waxaa ku soo dhacday inay maanta ay tahay maalin ramadaana inay tahay waa la waafajinayaa waa looga qiyaasanayaa rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhطa'na nisyaankaas waa loogu cudur daaraya mutafaqu calayhi baabu sixati sawmi man طalaca calayhi اlfajru wa huwa junubun wuxuu baabu yahay sixada soomka qofkii waagu u dilaaco asoo janaabo qaba arrintan waa arrin dadka qaar ay isleeyihiin soomkay wax u dhibaysaa laakiin aan soomka wax u dhibayn marka baabkan wuxuu ku saabsan yahay qofkii waagub ku dilaaco asoo janaabo qaba soomkiisi inuu saxiix yahay baabu sixati sowmi man طalaca calayhi اlfajr wuxuu baabu yahay sixada soomka qofkii waagu uu ku dilaaco wa huwa junubun asagoo janaabo qaba xalow xaaskiisa u galmooday waagu markuu bari ama waa riyooday o waa janaabooday waagu wuxuu dilaacay asigoo janaabadii qaba soomkiisa wax miya u dhibaysaa soomkiisa waxba u dhibi mayso can caaئiشhaةa wa umi salamata radi allahu canهuma ana rasuula اllahi salى اlه alay slama kaana yudrikuhu اlfajru nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa soo haleeli jiray fajrka waaga u dilaaci jiray wa huwa junubun min ahlih asigoo janaabo ka qaba xagga reerkiisa ثuma yaqtasilu kadibna waa qubaysan jiray wayasuumu waana soomi jiray soomkiisu iska wada jiray nebigu salى اllahu عalيه wasalam waagu markuu u dilaacayana janaabuu qabay xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay in soomka waxba u dhibayn waxay leeyihin caaئisha iyo umu salama kaana yudrikuhu اlfajru nebiga fajarka ayaa soo haleeli jiray wa huwa junubun min ahlih wa huwa junubun ayadana jumla xaaliya waa xaaluu yahay mid janaabo qaba min ahlihi janaabada nebiga calayhi salaatu wasalaamna hadda waxayba ahayd min ahlih nebigu ma ixtilaami jirin alixtilaam waa min ashayطaan rasuulkuna ma ixtilaami jirin salى اllahu calayhi wasalam laakiin janaabadiisu waxay ahayd sida caaisha ay sheegtay radia allahu canha waa min aljimaac waa galmada reerkiisa uu u galmoonayo walidaalika waxay yidhahdeen wahuwa junubun min ahlih ma aha min alixtilaami waa min ahlih xagga reerkiisuu janaabo ka qabay macnaa xaasaskiisa u galmoonayo uma markaa kadib yaqtasilu waa qubaysanaya goormuu qubaysanayaa markuu waaga dilaaco kadib wayasuumu waana soomaya soomkiisuu wadan jira nebigu sal alla alay slam arrintaa marka soomka waxba u dhibi mayso muttafaqun calayhi baabu maa jaaءa fi اlmubaasharati lisaa'imi wuxuu baabu yahay wixii ku yimid mubaasharada lisaa'imi oo u sugnaata qofka sooman almubaashara waa bimacna alistimtaac hadda halkan mubaasharada istimtaaca loola jeedaa qofka inuu xaaskiisa la mubaasharoodo macnaheedu waxaa waa xaaskiisa inuu ku istimtaaco waxaan galmo ahayn inuu sameeyo inuu dhunkado inuu jirhkeeda taabto inuu la ciyaaro intuba way bannaan tahay asoo sooman hadduu sooman yahay laakiin waxa xaaraamtaa waa maxay oo aan bannaanayn waa jimaaca iyo galmadii aan soo marnay wey can caaئiشhaةa radي allahu canha qaalad waxay tidhi kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama yuqabilu nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waa dhunkoon jiray wa yubaashiru waana la mubaansharoon jiray wa huwa saa'imun asigoo sooman wa kaana nebigu wuxuu ahaa amlakakum liirbih midka idinkugu hanansho badan liirbihi xibintiisa irbigu waa dakarka ninka dakarkiisa idinkugu hanansho badan nebiguu ahaabay tihi caaisha radia allahu canha caaisha waa faqiiha radia allaahu canha markay soo warisay inuu nebigu dhunkoon jiray ou la mubaasharoon jiray ou la ciyaari jiray ayay waxay raacisay arrintaani hal in la iska ilaaliya rabtaaoo ragga hadda nebigan ku dayanayna inta dhahaan aysan soomka iska fasahaadin marka waxay gadaal ka raacisay nebigu wuxuu ahaa kan idinkugu hanasho badan xibintiisa taa macnaheedu waxaa waaye rasuulka calayhi salaatu wasalaam aamin buu ka ahaa inuu ka dhacdo galmo inay ka dhacdo qofka markaa hadduu ka baqaayo inay galma ka dhacdo waa inuu arrinkaa iska ilaaliyo dadkuna isku mid ma ah qofka waxaa laga yaabaa mulaacabadii xaaskiisa uu la ciyaarayay ama uu dhunkoonayey inay sababto inuu inta is-iloobo u galmoodo xaaskiisa fii nahaari ramadaan meeshaasina maxaa ka dhama ka bilaabmaya ama ka imaanaya inuu soomkii fasahaadaa ka imaanaysa taqbiilkaas iyo mubaasharadaasi waxay sabab u noqotay arrin xaaraama waxay wasiilo u noqotay waxaan bannaanayn oo galmo ah arrintaa in laga tawarucaa fiican fii nahaari ramadaan way bannaan tahay qofkii naftiisa haran kara laakiin hadda inuu haran karayo in kale arrintaasi waxay u baahan taha waa fiihi nadar iska fiirinay u baahantaha iska fiirinay u baahan taha qofkun waxaa laga yaabaa inuu naftiisa haran waayo axyaanan nebigeenna sala allahu alay wasalam sida caaisha ay sheegtay wuxuu ahaa midka ugu hanasho badan ximintiisa oo wax galmaa kama dhacayni culammada qaara waxay yidhaahdeen arrintan waxaa loo ogol yahay bay yidhaahdeen odayaasha laakiin dhallinyarada maya maxaa yeele dhallinyaradu waxay yidhaahdeen waa ka fudud yihiin odayaasha dhankaas oo ninka odagaa ah waxaa laga yaabaa inuu ishanto ama isceli karo laakiin ninka dhallinyarada ah waxaa laga yaba inuu isceli waayo oo ku dhaco galmadii aan bannaanayn marka waxay u kala qaadeen odayaal iyo dhallinyaray u kala qaadeen culamada qaar ka mida waxay yidhaha marka taqbiilka iyo mubaasharada odayaashaa loo ogolyahay ama dhallinyarada waxay yidhahdeen waxaa laga baqayaa inay waxay ka fiiriyeen marka dhanka hanashada nafta la hananaayo awalan dhallinyarnimadu nooc fudayd leedahay haaniyan xagga shahwada iyo rabitaanka waxay ku xoog badan tahay fi shaab qofka shaabka ee dhallinyarada bay ku xoog badan tahay haddii marka muqadimaadkii galmada uu sameeyo waxaan baciid ahayn inuu galmadii ku dhaco arrintaasina ay fasahaadiso soomkiisa inay fasahaadiso calaa kulli arrinkan hadduu qofka ku ekaysanaayo sharcan way bannaan tahay laakiin waa inuu ka taxadaro inuu xuduuddaasi gudbo oo taqbiil iyo mubaasharo wax ka badan uu la yimaado mubaasharadu waa istimtaac wa wa yubaashiru bimacnaa wayastamtici ula jeeda mutafaqu calayhi baabu maa jaaءa fi lqublati lisaa'imi wuxuu baabu yahay maa jaaءa wixii ku yimid fi lqublati dhunkashada lisaa'imi qofka sooman u sugnaatay yacnii qofka sooman inuu dhunkoodo xaaskiisa ma u bannaan tahay can cumar bni abi salama cumar bn abi salama waa rabiibu nabiyi sala allahu calayhi wasalam rabiib waa la yaqaan soo ma macnaha xaaskii nebigaa dhashay calayhi salaatu wasalaam waa ummu salama ayaa dhashay asiga ma dhalin nebiga calayhi salatu wasalaam laakiin xaaskiisaa dhashay rabiib baa la yidhahda can cumar bni abi salama annahu sa'ala rasuula اllahi sal ly slam cumar bn abi salama nebigu wuxuu weydiiyey ayuqabilu saa'imu rasuulka ilaahay oo midka sooman ma dhunkoonayaa buu yidhi xaaskiisa ma dhunkoonaya faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sal haadihi middaan weydii buu yidhi liummi salamata umu salama ayuu ishaaro hooyadii u ishaaro wuxuu yidhi hooyadaa weydii fa akhbarathu waxay u sheegtay umu salama anna rasuula اllahi salى allahu عalيه wasalam yasnacu dalik nebiga calayh salaatu wasalaam inuu arrinkaas sameeyo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah qad gafara allaahu laka maa taqadama min denbika wamaa ta'ahar cumaraa dhahaya wuxuu rasuulka ilaahayow adiga alla dunuubtaada waa dhaafay wixii hor maray iyo wixii gadaal u dhacay intaba ilaahay dunuubtaada waa kuu dhaafay macnaa adiga miyaan kula mid nahay waay rasuulka ilaahayow faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam nebiga alayh salatu slam wuxuu ku yidhi amaa wallaah allaan ku dhaartaye innii la adqaakum lilaahi wa akhshaakum lah aniga waxaan ahay kan idinkugu taqwada badan wa akshaakum lahu idinkugu alla cabsida badan ayaan ah cabsida ilaahay kan idinkugu badan oo idinkugu taqwada badan waa aniga buu yidhi nebigu sala allahu alay slam anigoo marka idinkugu taqwo badan ayaa haddana arrinkaas samaynaya arrintaasi aniga gaar iguma ahan wey xadiidkan iyo axaadiid fara badan oo la nooca waxay tusinayaan asalku inay tahay masaa-isha diiniga ah asalku waa cadam alkhusuusiya asalka waxa waa inaysan nebiga gaar ku ahayn axkaamta sharciga maxaa yeele cumar wuxuu damcay inuu yidhaha rasuulka ilaahay arrintan aday gaar kugu tahay oo ilaahay dunuubtaada adiga waa dhaaf nebigu waa ku inkiray sala allahu calayh wasalam saddexdii nin ee guryaha nebiga wareegay fii xadiidi anas ee camalkii nebiga uu sameeyo fii buyuutihi weydiinaya xaasaska nebiga markii acmaasha nebiga loo sheegana yaraystay waxyaabay ku hadleen waxaa ka mid ahaa inay yidhaahdeen rasuulka calayh isalaatu wasalaam ilaahay dunuubtiisa waa u dhaaf annagana dunuubta noolama dhaafin marka camalkii nebiga uu samaynayay mid ka badanaan samaynaya hadalkan hadal lamida buu yidhi nebiga alay slatu asalaam innii la atqaakum lilaah anaa idinkugu taqwo badan buu yidhi oo alla kacabsiga xaggii anaa idinkugu badan qof ka taqwo badan nebiga ma jirto calayhi salaatu wasalaam qofkii yidhaha marka rasuulka wuxuu samayn jira wax ka badanaan samaynaya macnaheedu waxaa waaye hadda anaa uga badan xagga taqwada ee camalka saalixa mana dhici karto mana jiro qof sidaa ah xadiidka marka wuxuu deli u yahay qofka sooman inuu xaaskiisa dhunkoon karo dhunkasho keliya ma ahee inuu la mubaasharoon karo inuu istimtaac iyo mulaacabo macaha uu la samayn karo laakiin wixii intaa ka dambeeya ama galmada waa soo marnay xukunkeeda inaysan bannaanayn oo ay xaaraam tahay baabu maa jaaءa fi siwaaki lisaa'imi wuxuu baabu yahay wixii ku yimid cadayga lisaa'imi qofka sooman uu cadaysanayo asiwaaq lisaa'im waxaa abwaabta kitaabkan loogu soo daray waxaa jira bacdu alfuqahaa ee dhahaya in la cadaysta gelinka dambe mashruuc ma ah fii nahaari ramadaan waxay yidhahan gelinka dambe lama cadaysan karo cadayga gelinka dambe la cadaysanayana waxay yidhaahdeen soomka qofka ayuu wax u dhimayaa baabkan wuxuu ku saabsan yahay arrinkaasi inuusan saxiix ahayn in la cadaysto wakhti walbana ay mashruucta wakhti walba in la cadaysto waa mashruuc can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummatii haddii aanan ummaddayda dhibi lahayn macnaha haddaanan ka baqayn inaan ummaddayda dhibo la amartuhum ummaddayda waxaan amri lahaa bisiwaaki caday ayaan amri lahaa cinda kulli salaatin salaad walba agteeda salaadahaasi maxaa soo gelaya lafdiga cinda kulli salaatin salaatulcasrigaa soo gelaysa salaatulcasri waa bacda azawaal soo ma waa bacda zawaal salaatu duhri laftirkeedu waa bacda zawaal oo zawaalka kadib ayaa duhurka la tukadaa waqtiga duhurka waa bacda zawaal lafdiga kulluna muxuu ka mid yahay waa min alfaadi alcumuum idan cadayga in la cadaysto mar walba waa sunna laakiin wuxuu sunna mu'akada noqonayaa cinda kulli salaa mawaadicda sunna mu'akada uu noqonaayo waxaa ka mid a salaad walba agteed riwaayad kale waxay leedahay cinda kulli wuduu waysaqaad walba agtii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli wuduu wayse kasta agteeda waxaan amri lahaa inay cadaystaan cadaygu marka waa sunna fii jamiici alawqaat wakhtiga dhammaantii ama gelin hore ha ahaato ama gelin dambe ha ahaato ashaaficiya ayaga madhabkoodu waxa waye cadayga bacda zawaal waxay leeyihiin sunno ma aha fii nahaari ramadaan maxay ku cileeyeen cilladee waxa waxay sheegeen oo yidhaahdeen qofka waxaa ka zuulaya bay yidhahdeen raa'ixadii la yidhi waxay ka caraf badan tahay cinda allaahi min riixi ilmiski la khuluufu fami saa'imi adyabu cinda allaahi min riixi ilmiski waxay yidhaahdeen alkhaluuf waa raa'ixada haddii qofka uu cadaystana waa ka zuulaysaa bay yidhahdeen yacni waa urka ama raa'ixada qofka afkiisa ka imaanaysa waxay yidhahdeen qofka hadduu cadaysto waa zuulaysaa hadday zuushana fadiiladaasuu qofku weynayaa sidaa darteed waa inaan gelinka dambe la cadays halkaasay ka cuskadeen meeshay cuskan yihiin ama ay daliishan yihiin ay daliishanayaan shaaficiyadu waa halka laakiin waxaan soo marnay alkhuluuf kama yimaado min alfam xagguu ka yimaadaa alkhuluuf wuxuu ka yimaadaa waa min aljawf guduhu ka yimaadaa sababuhuna waa aljuuc sababtiisu ma ahan afkoo isbedelay ama maaragta ur afka uu uraayo keliya ama ilkaha ma ah haddii sababtiisu ay gaajo tahay raa'ixa gudaha ka imaanaysana ay tahay cadaygu ma zuulin karaa cadayga ma zuulin karo caday ma zuulin karo haddii markaa raa'ixadii aysan zuulaynin fadiiladii waa la haystaa cadayna fadiiladaasi ma baabi'inayo cadayga in lala yimaado fii jamiici alawqaatina waa sunna ama ha noqoto fii awali nahaar ama ha aato fii aakhiri nahaar wakhti walba in la cadaysto sunno wa mana jiro wax daliilah oo khasisaya cumuumka xadiidkan ku jira cinda kulli salaa xayuu khasisaya ama soo reebaya oo ka saaraya gelinka dambe ma jiro waqti walba in la cadaysta sunno waayo wallaahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin